arkaantii iimaanka oo lixda aheed shan ka mid ah ayay kulansatay iyo weliba islaamnimadii wax badan oo ka mid ah marka aayaddaasu arkaantii iimaanka mucdamkoodii ay kulansatay qofka doonaa iimaan inuu fahmo waa inuu aayaddaas macnaheeda garto falbiru daacada oo aayaddan ilaahay ku sheegay amase meelo badan oo kale lagu sheegay oo ah daacada dhammaanteed oo ah dariiqa rillada ilaahay lagu gaaro jannada lagu galo falbiru biriga iyo daacadu bi haada almacnaa macnahan aan ka soo hadlaynay oo ibnu rajab dersigii hore uu ku sheegay oo ah dhammaan daacaadka in la sameeyo kuwa qalbiga ee ah iimaanka iyo kuwa daahirka oo ah islaamnimada falbiru daacada bihadalmacnaa macnahan yadkulu waxaa soo gelaya fiihi biriga jamiicu daacaati daacaadka dhammaantooda soo gala daacaadka albaatinati qarsoon oo qalbiga ku jira kal iimaani sida in la rumeeyo bilaahi allah wa malaa'ikati ilaahay malaa'igtiisa in la rumeeyo wa kutubihi ilaahay kutubtiisa in la rumeeyo wa rusulihi ilaahay rusulshiisa in la rumeeyo waxaa kaloo soo gala wa daacaati daacaadka daacaadka addaahirati muuqata oo acmaasha daahirka ah muuqata dhammaan birigay ka mid yihiin ka infaaqi amwaali sida maalyaalka in lagu bixiyo fii maa dariiqa yuxibuhu llahu alla uu jecel yahay kalinfaaqi sida ka infaaqi amwaali weye ka infaaqi اlamwaali sida maalyaalka in lagu bixiyo fii ma dariiqa yuxibuhu llahu allah uu jecel yahay wa iqaami salaati sida salaada in la oogo waa camal muuqda wa itaa'i zakaati sida sekada in la bixiyo walwafaa'i in la oofiyo bilcahdi ballanka oo qof walbaaba ballanka uu galay uu oofiyo wasabri in lagu sabro cala alaqdaari qadaryaalka waxyaalaha ilaahay kuu qadaray ee xanuunka leh in lagu sabro maxaa ka mida ah kalmaradi sida jirada waalfaqri sida faqriga wa cala daacaati daacaadkana waa in lagu sabro ka sabri sida in lagu sabroo kale calaa liqaa'i lcaduwi cadowga la kulmidiisa marka muslimiinta iyo gaaladu ay dagaalamayaan in lagu sabro cadowga la kulankiisa iyo jihaadka waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa jawaabu nabiyi nabiga jawaabkiisa sala allahu calayhi wasalam fii xadiidi nawaas xadiidkii nawaas ibnu samcaan oo aan dersiga hore ku soo qaadanay oo nabiga sala allahu calayh wasalam la weydiiyey biriga iyo ismiga oo uu yidhi albiru xusnu lkhuluq waa xadiidkaas biriga markaa nabigu inuu ula jeedo oo jawaabkiisu uu yahay ayaa dhici karta shaamilan mid kulminaya biriga lihaadihi اlkhisaali arrimahan kullihaa dhammaanteed arrimaha oo ah daacaadka qalbiga ku jira qarsoon iyo daacaadka muuqda dhammaan inuu kulminayo waqad yakuunu inuu ahadaa la arkaa jawaabu nebi nabiga jawaabkiisa sala اllahu calayhi wasalam fi xadiidi nawaas xadiidka nawaas ibnu samcaan uu ku jawaabay shaamilan mid kulminaya biriga lihaadihi اlkisaali arrimahan kullihaa dhammaanteed acmaasha baatinka oo iimaanka iyo acmaasha daahirka oo muuqata maxaa yeelay lianna xusna alkhuluq dhaqan wanaaga qad yuraadu bihi in loola jeedaa laarka arkaa adtakhalluqu in dhaqan laga dhigto biakhlaaqi shariicati shareecada akhlaaqdeeda sideedaba marka lagu leeyahay dhaqan wanaag la imow macnaheedu waxay tahay shareecada dhaqan ka dhigo shareecadu waxay ku amartay samee shareecadu waxay kaa reebtay ka har dhaqan ka wanaagsan ma jiro qofka dadka waxa ugu dhaqan wanaagsan qofka shareecadu ay dhaqanka u tahay wax alla waxay amarta waa samaynaa waxay ka reebtay waa kahara waxay sheegtay waa rumaysana waxay inkirtay waa beenina waana dhaqankii nebi maxamed ku tilmaannaa sala allahu calayh wasalam ilaahayna uu ku ammaanay wa innaka la calaa khuluqin cadiim qofku haddii uu yidhaahdo xaqii allaan ilaalinaa xaqii addoommada waa dayacaa banu aadankana xumaanan kula dhaqmaa dhaqan kaamila ma haysto qofkaasu dhaqan wanaagna male feecan ilaahayna ka aqbali ma hadduu yidhaahdo addoommadan wanaag kula dhaqmaa laakiin mucaamalada aniga iyo rabbi naga dhaxaydaan xumaynaana wax alla ka aqbalaya mabaleba taas waa ilaa dhaqankii ugu fiicnaayuu dayaco ah ilaahay in la caabudo maxaa dhaqan wanaag qofku uu ku dhammaystiri karaa inuu ilaahay xaqiisa ilaaliyo wanaag kula mucaamalo addoommada xaqooda ilaaliyo waa qofkaas qofka dhaqan wanaag meesha ugu sarriyda ka gaaray qad yuraadu lna xusna اkhuluqi dhaqan wanaaga qad yuraadu in loola jeedaa la arkaa bihi dhaqan wanaaga atakhaluqu in akhlaaq laga dhigto biakhlaaqi shariicati shareecada akhlaaqdeeda wata'adubu in aadaab laga dhigto biaadaab illaahi aadaabta ilaahay jideeyey biaadaab illaah aadaabta ilaahay jideeyey allatii aadaabta addaba ilaah uu ku edbiyey bihaa aadaabta cibaadow addoommadiisa fii kitaabi kitaabkiisa uu kula edbiyey kamaa qaala sida rabbi uu ku yidhi lirasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam wa innaka adiga rasuulka suubanow la calaa khuluqin dhaqan aad ku sugan tahay khulqoo cadiimin weyn badan dhaqan aad u wanaagsan aad ku sugan tahay dhaqankaas qof walboo muumin ah waa inuu nabiga uga daydo sala allahu calayh wasalam oo uu ku sugnaado dhaqan wanaag muxuu ahaa dhaqan wanaagga nabiga sal allahu alيه waslm wuxuu ahaa qur-aanku dhaqan ka dhigta qur-aanku dhegaysana macnaha qur-aanku u fiirsana wixii qur-aanku amruu samayna wixii qur-aanku ka reebuu ka haraa dhaqankaas gaari kara ma jiro waa dhaqan wanaagga runta oo dhabta ah oo aan nuqsaanu meel ka soo geli karin wey laakiin qofku hadduusan qur-aanka la noolaan ma dhici karta inuu badbaado laakiin qofka qur-aanka la noolaada tafsiirka aada ugu fiirsada macaanida qur-aanka aada ugu fiirsada qur-aanka qofkaas ma dhici karto qofka dhaqan wanaagsan waa qofan adduunka ku baadiyoobayn aakhirana ahlunaar aan ku noqonayn maxaa yeelay waaba xariggii ilaahay samada nooga soo laalaadiyey ah, nebiyullaahi aadam iyo xawaa markii dhulka lasoo dhigay ee la soo dejiyey maxaa rabbi ku yidhi fa imaa ya'tiyanakum minii hudaa faman itabaca hudaay allahna barakeey marka sidaas weeye <clears throat> marka fiiri ilaahi weyne nebi aadam iyo xawaa markii uu soo dejiyey oo uu dhulka keenay oo uu dhulka soo dejiyey muxuu ku yidhi faimaa ya'tiyanakum minii hudaa faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa xaggayga hanuun hadduu idinkaga yimaado qofka hanuunka xaggayga ka yimid raaca adduunka kuma baadiyoba aakhirana ahlunaar kuma noqdo markaasuu cabdulahi bn cabaas yidhi ilaahay baa ballan qaaday qof qur-aanka la noolaaday oo qur-aanka macnihiisa la socda qur-aanku waxaasuu diiday waa ka hara qur-aanku waxaasuu amray waa samayna qur-aanku waxaasuu sheegay waa rumaysana qur-aanku waxaasuu inkiray waa beenina ilaahay ballan wuxuu ku qaaday inuusan adduunkana ku baadiyoobin aakhirana ahlunaar ku noqon waa ballan ilaahay marka qofka doonaya adduun inuu badbaado iyo aakhiro qur-aanku la noolaada qur-aanku wuxuu leeyahay qur-aanka macnihiisu la socona si daqiiquu ula soconaya waana waxyaalaha quluubta ilaahay ku nuuriyo nabiga bal fiiriya marka waatan ilaahay ammaano yidhi dhaqan wanaagsanaad ku sugantahe muxuu ah dhaqankaas qur-aanku ah wax kale maaha fiiriya kamaa qaala siduu ilaah ku yidhi lirasuulihi sala allahu calayhi wasalam wa innaka adiga nabiga suubano la calaa khuluqin dhaqanaad ku sugan tahay dhaqankaasoo cadiimin weyn wa qaalad caaisha waxay tihi radia allahu canha kaana khuluqu nabiga dhaqankiisu wuxuu waa xadii saxii muslimka dhaqankaana ilaahay ku tilmaama muxuu ahaa nabi moxamed dhaqankiisu qur-aankuu ahaa ay tihi saasay tihi kaana khuluqu nabiga dhaqankiisa sala allahu calayh wasalam alqur-aanu ahaa maxay ula jeedaa yacni waxay wuxuu u jeedaa annahu nabiga yata'adabu wuxuu edab ka dhiga jiray biaadaabi qur-aanka aadaabtiisa qur-aanka aadaabtiisuu dhaqan ka dhiga jiray fa yacmalu wuxuu ku dhaqmi jiray awaamirahu qur-aanka waxyaalaha uu amra waa samay jiray wayatajannabu wuxuu ka fogaa jiray nawaahiyahu qur-aanku waxyaalaha uu ka reebaa fa saara wuxuu noqday alcamalu in lagu dhaqmo bilqur'aani lahu nabiga wuxuu u noqday khuluqan dabeecadba dhaqanuba u noqday qur-aanku dhaqmidiisi uula socday ay dabeecadiisii dhammeed noqotay qur-aanku dhaqmid sidaas wey sida ilaahay jeceliya sida ilaahay ammaanana waa sidaas waa qur-aanku dhaqmidda fayafcalu nabigu waa samaynaa awaamirahu qur-aanku waxyaalaha uu amray wayatajannabu nabigu waa ka fogaanaa nawaahiya qur-aanku waxyaalaha uu reebay fa saara wuxuu noqday alcamalu ku dhaqmid bilqur'aani qur-aanka lagu dhaqmo lahu nabiga wuxuu u noqday khuluqan dhaqan iyo dabeecad dhaqankaasoo kaljibillati abuuris oo kale aad mooddo waxaad mooddaa asaga dhanba in qofka lagu abuuray qofku kama leexleexdo laakiin waxyaalaha kaleeto sifaada oo uu dib ka kasbaday marmaruu ka leexdaa nabiga sal اlahu calay wasalam waxaad mooday qur-aanku dhaqmiddu inay tahay wax ku abuuran hal daqiiqad ka leexama qur-aanku dhaqmidda mar kasta waa dul taagnaana waxaad mooda marka waxay u noqotay dabeecad ilaahay ku abuuray oo kale noqotay oo aasan marnaba dayacay fa wuxuu noqday alcamalu ku dhaqmid bilqur'aani lagu dhaqmaa lahu nabiga wuxuu u noqday khuluqan dabeecad iyo dhaqan dhaqankaasoo kaljibillati abuuris la mid ah waabicati dabeecad la mid ah laa yufaariqu xaalusan marna faaruqin hal daqiiqa faaruqi ma wa haadaa dhaqankaas dhaqan wanaaggaas oo qur-aanka dhaqan laga dhigto min axsani alakhlaaq waa akhlaaqkan ugu wanaag badan wa ashrafihaa waa akhlaaqda kan u sharaf badan wa ajmalihaa waa akhlaaqda kan u qurux badan waqad qiila waxaabaa la yidhi ina diina diin kullahu dhammaantiis khuluqun waa dhaqan wanaag diin oo dhan waa dhaqan wanaag maxaa yaele waa qur-aanku dhaqmid waqad kaana haada almacnaa macnahan wuxuu ahaa macnahan alwaasicu ee ballaaran oo in dhaqan wanaagga laga dhigo macno ballaaran ilaahay wanaag kula dhaqan xaqiisa ilaali addoommadana wanaag kula dhaqan oo sidaas macnaha ballaaran ah looga dhigo waqad kaana wuxuu ahaa haada almacnaa macnahan alwaasicu ballaaran macruufan mid la yaqaan cinda salafi salaf agtiisa salafku sidaasay yiqiineen oo dhaqan wanaag saasay u yiqiineen sidaasay u yiqiineen faqad naqala wuxuu soo raray ibnulqayim raximahullah fii tahdiibi sunan kitaabka la yidhaha tahdiibu sunan kamaa fii xaashiyati canulmaxbuudka sida ku sugan juska saddex iyo tobnaad safxada sagaashan iyo kow can bacdi salaf salafka gobol ka mida wuxuu ka soo naqliyo ka soo raray qowlahu inuu yidhi salafku xusnu اkhuluqi dhaqan wanaag qismaani waa laba qaybood dhaqan wanaag waa laba qaybood axaduhumaa midkood macallaah waa inaad ilaahay kula dhaqanto wanaag macallaah waa inaad ilaahay kula dhaqanto wanaag caza alla gaalib ah wajalla alla weyn wa huwa inaad ilaahay wanaag kula dhaqanto an yaclama a meeshaas noo qoran laakiin waa ta meeshaasu an taclama wey ta wey meeshaasu sida waxa weya ku qoran kitaabka la idhaahdo nadratu naciimka wa huwa ilaahay in wanaag lagula dhaqmaa an taclama waa inaad ogaato anna kula maa shay dhammaantiis yakuunu minka xaggaaga ka ahaada yuujibu wuxuu waajibinaa cudran inaad cudur daarato daaco kasto iska daa xumaan xumaan haddaad samaydo haddii inaad cudur daarata waaba og tahay inay manaasib tahay laakiin xataa daaco markaad samaydo waa inaad cudur daarata sababtoo ah daacada sidii saxda ahayd inaad boqolkii boqol u dhammaystirta ma dhici karto saas darteeda fiiriya ilaahay muxuu noo jideeyey salaada markaan asalaamu calaykum raxmatullah asalaamu calaykum raxmatullah aan ka nidhaahno maxaan leenaha ugu horeeya astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah waxaan ka istikfaarsayna waa salaada aan ka gaabinay xaqiii oo aanan u gudan sidai ay ahayd waa xaqiiq soonka marka ramadaan u dhammaado waa la istikfaarsadaa xajka marka la xajiyo waa la istikfaarsadaa dhammaan daacaadka markaad samaydo waa inaad dareentaa inaysan dhici karin inaad daacada u samayda sidii lagaaga rabay qusuuraa jira gaabinaa jirta cudurdaaro ilahay cudurdaaro waxaad tihi allow gaabinta iga cafi dareen intaad daacada samaynayda maxaa la rabaa inaad ku dadaasho boqolkii boqol inaad daacada ku keento markaad ka baxdana maxaa la rabaa inaadan marna isdhihin wa wax sidii kaamirkaada u samay ee aad cudurdaar la timaado oo tiraa rabbiyow xaqaaga ma gudan ee i cafi shay kasta marka haddii daacadii salaadiiyo arkaanta islaamka rugniga ugu weynkan ku xiga aheed marka laga baxo haddaan cudur daaranayno oon istikfaarsanayno markaan xumaan samayno maxaad u malaynayda marka wax kasta oo addoonow xaggaaga ka yimaad waxay mudan yihiin inaad ka cudur daarato ood ilahay cudur daarato oo tira ilaahayo waan gaabiyey idhaaf maxaa soo haray wax kasta oo xagga rabbi kaaga yimaadaana shukriga kaa mudan yihi xataa ah, mararka gabol waxyaalaha masaaibka kugu dhacaya shukri maxaa dhacay imise alla kahaya ka waaweyn Ah, haddii xanuunku qabto bal fiiri dadka jira isbitaalada waa la tagaa waxaa lagu gartaa nicamka alle nicamka alle qofku markaasuu fahmaya marka aad aragto haddaad lagu kaa go-an tahay kuwa afartu ka go-antaad arkayda marka dambe so uma jeedi mid labadu ka go-anta adoo laba kaa go-anta midu kaa go-antaad arkayda so uma jeedi marka ayu wixii ilaahay xaggiisa kaaga yimaada shukriga kuu waajibinaya waxaad dareemayda inta kaloo alla kaa hayo inta kaloo alla kaa hayo iyo masaa'ibka alla kaa hayo nicamka uu ku iska badaa kuwaas marka shayga muhiimka ilaahay inaad wanaag kula dhaqantaa waa maxay wahuwa dhaqan wanaagga ilaahay wanaag lagula dhaqmo an taclama waa inaad ogaato anna kula maa shay dhammaantiis yakuunu minka xaggaaga ka ahaada yuujibu wuxuu waajibina cudran cudurdaarasho wax kasta oo xaggaaga ka yimaadaa wuxuu kugu waajibina inaad ka cudurdaarato wa kullu maa shay dhammaantiis ya'tii ka yimaada min allaahi alle xaggiisa yuujibu wuxuu waajibinaya shukran shukrin iyo mahadcelin aad ilaahay u mahad celido haddaad sidaas yeesho marka oo aad shukri iyo cudurdaar u dhaxaydo waxaa tahay qof ilaahay wanaag kula dhaqmay falaa tasaalu addoon ka suuli maydid shaakiran mid shukrinaa ah, lahu alle muctadiran u cudurdaarana ilayhi alle weligaa ka suuli maydid haddaad addoon sax fiican tahay saaciran mid u socda ilayhi ilallaahi alle xaggiisa bayna mudaalacati minnatihi ilaahay galladda uu kuu galay daalacashadeeda iyo washuhuudi caybi nafsika nafsadaada ceebteeda arkideeda iyo wacmalika daqiiqad kasta laba shay waa inaad isla fiiridaa ilaahay minanka iyo nicamka uu kuu galay inaad daalacato indhaha dhagaha caqliga caafimaadka nicamka waxa korkaaga ku ilaahay uu ku shubay daqiiqad walba waa inaad daalacato neeftaas iska socota oo aadan tiri karin soo ma jeedid waana inaad daalacato aqdaadaada xumaantaada bal dib u faker waxaa qalad kaa dhacay carabkaaga ka dhacay ficilkaaga ka dhacay daacadka alle aad ka gaabiday daqiiqad walba daalaco oo dareen ilaahay nicamka uu kugu shubay waxaad kaloo daalactao dareentaa ficilkaaga inuu xun yahay oo aadan xaqi alle sax u gudan sidaas iya addoon ayaa salaad iska galay soonna xirta maalintii waa sooma habeen kastana waa taagan yahay dad ma dhex galo so uma waa dhinta markaasuu yidhi ilaahayo waxaan rabaa inaad janno igu gelido camalkayga war joog amaan kuu naxariista maye horta tayda balisi addoommada ilahay wuxuu yidhi malaa'iga bal xisaabiya nicmada aan u galo bal indhaha nimcatu nicmadaas indhaha iyo bilcibaadadiisa isku miisaama nicamka kale u kaadiye dhegihii xooggii caqligii oon la tiri karin ayaga waaba waxa badan baa indhihii nacfigoodii khalaas cadaabka aadaale marka aar ilaahay nimcad naxariistaada igu geli wax ma haya anugu maxaa yeelay fiirid haddaad daacad samayda laftirkeeda daacad ayaa ku waafajiyey daacada laftirkeeda yaa ku waafajiyey allah yaa kuugu kaalmeeyey allah xooga aad ku samaynayda yaa ku siiyey allah caqliga aad ku samaynayda yaa ku siiyey nimcada waxaaba ka mid a daacada iyadaaba ugu weynba marka nimco markaad daacad samaydo daacada shukri kaaga baxa ilaahay ku waafajiyey imisaan daacadan samaynayn ah, imisa baadiyaysan oo aan daacadan samaynayn oo kaa caqli badan kaa xoog badan kaa xoolo badan marka daacada aad samayda laftikeedaaba shukri u baahanba sooma ayada waa inaad ilahay uga shukrido ayadaaba ugu weynba wax ilahay looga shukriyo marka waa inaan ku dhex jirto shukri iyo cudurdaarasho wahuwa dhaqan wanaagga ilaahay wanaag lagula dhaqmo an taclama waa inaad ogaato anna kula maa shay dhammaantiis yakuunu minkaaga aggaa yakuunu minka xaggaaga ka ahaana wax kastoo xaggaaga ka soo fula yuujibu wuxuu waajibinaa cudran cudurdaarasho wa kullu maa shay dhammaantiis ya'tii ka imaana min allahi alla xaggiisa yuujibu wuxuu waajibinaya shukran shukrin iyo mahadnaq falaa tasaalu ka suuli maydid shaakiran mid shukrina inaad tahay lahu lilaahi alle muctadiran u cudurdaarana ilayhi alle saa'iran mid u socona ilayhi alle xaggiisa bayna mudaalacaةi minatihi abaalkiisa daalacashadiisa iyo wa shuhuudi caybi nafsika wa acmaalika acmaashaada iyo naftaada ceebtooda arkidda aad arkaydo intaas inaad u dhaxaydo ka suuli maydid taasu waa ilaahay wanaag lagula dhaqmo wاlqismu الثaanي qismiga labaadoo dhaqan wanaagga ah xusnu اlkhuluq waa dhaqan wanaag maca naasi dadka wanaag lagula dhaqmo wa jimaacuhu dhaqan wanaagga waxaa soo aruurina dhammaan oo soo kooba dadka in wanaag lagula dhaqmo amraani waa laba arin badlu macruuf wanaag inaad dadka siido qowlan xagga hadalka hadal fiican kula hada wanaagga amar diinka bar tala fiican u sheeg nusxi la daba taagnaaw qowlkaaga ku anfac dadka wa ficlan ficilkaagana dadka wax ku tar xoogaaga wax ku tar xoolahaaga sii dadka gacan qabo xoogaaga wax ku tar wa kaful adaa dhibka dadka ka celi qowlan xagga hadalka ha xamanin ha caayin ha durin qowl aad leedaha caayin qowl aad leedaha ummaddu ka badbaado wa ficlan ficilkaagana dadka ka celi dhibkiisa ha dilin ha daqrin ha tuuriyayn ha dhibin intaas weeye dhaqan wanaag fa yakuunu wuxuu noqonaa bi haadal marka macnahaan macnahan wuxuu noqonaa kullu man qof kasta oo kaana ahaada xasana alkhuluq qof dhaqan wanaagsan maca alkhalqi makhluuqa laakinahu qofkaasu laa yacbudu lkhaaliqa khaaliqii abuuray aan caabudayn walaa yuwaxiduhu khaaliqii abuuray aan ibaad aan u keli yeelin bilcibaadati cibaadada yakuunu wuxuu noqonaa sayi alkhulq waa qof dhaqan xun qofka yidhaahdaa addoommada wanaagan kula dhaqma laakiin khaaliqa i abuurayaan xumaan kula dhaqma hee qofkaas dhaqan wanaagsan ma hayo lama dhihi karo dhaqan wanaagsana qofkaas dhaqan wanaag ma leh kana alla kaba aqbalin ma kana allaba ka aqbalin ma fayakuunu wuxuu noqonaa bi haada almacnaa macnaha sababtiis kullu man qof kasta oo kaana ahaada xasana alkhuluq mid dhaqan wanaagsan maca alkhalqi makhluuqa la jirhkiisa laakinahu qofkaasu laa yacbudu uusan caabudayn alkhaaliqa kii abuuray walaa yuwaxiduhu uusan u keli yeelayn bilcibaadati cibaadada yakuunu qofkaasu wuxuu noqonaa sayi alkhuluq qof dhaqan xun liannahu qofkaasu lam yuxaqiq ma uusan sugin sayid alkhuluq dhaqan wanaagka kii ugu sareeyey dhaqan wanaag waxaa ugu sareeya xaqa aloo la ilaaliyo marka ma gudan wuxuu haya marka wuxuu haya male liannahu qofkaasu lam yuxaqiq ma uusan xaqiijinoo ma sugin sayid alkhuluqi dhaqan wanaagkii sayidkiisa ahaa alaa baraaruga wa sayidka khuluqa ata'adubu waa edeb qaadasho maca alkhaaliqi khaaliqii ku abuurale jirkiisa laga edab qaato khaaliqii almuxsini kuu samafalay khaaliqii albari kuu samafalay khaaliqii alraxiimi naxariista badnaa aladii khaaliqa yaqduuhu qofka quudiya waalkhalqa makhluuqa quudiya binicamihi nicamkiisana ku quudiya ku koriya alaa baraaruga wa huwa dhaqan wanaagga sayidkiisa adta'adubu waa edab qaadasho laga edab qaato maca alkhaaliqi khaaliqi qofka abuuray almuxsini ee addoonka u samafalay albarri ee addoonka u samafalay alraxiimi ee naxariista badan alladii khaaliqi waa laga edab qaato yaqduuhu addoonka quudina waalkhalqa makhluuqoo dhan quudina binicamihi nimcooyinkiisa ku quudina bal iskaba daaye laa yuqbalu laga aqbali maa minhu qofka ilaahay dhaqanka uu kula dhaqmaa xumeeyey ee addoommada wanaag kula dhaqmaa bal iskaba daaye laa yuqbalu laga aqbali maa minhu qofka dhaqanka ilaahay xumeeyey uu kula dhaqmaa shay-un shay laga aqbali maa shaygoo min daalika dhaqanka uu addoommada kula dhaqmaya ka mid a dhaqan wanaagga uu addoommada kula dhaqmaa ilaahay ka aqbali maa mar hadduu kii alle xumeeyey xadiiskana tusaa faqad rawaa muslimu imaam muslim muslima ka wariyay can caaisha radia allahu canha qaalad caaisha waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ibnu judcaan ninkii ina judcaan ahaa oo dhintay kaana wuxuu ahaa filjaahiliyati wakhtigii gaalnimada oo aan islaamnimada la haysan oo aan nabiga la soo dirin oo aan qur-aanka la soo dejin wakhtigaas dadku jahliga ku sugnaayeen ina judcaan wuxuu ahaa yasilu raxima qaraabada mid xidhiiriya waa wanaag weyn iyo daaco weyn iyo dhaqan wanaag wa yuطcimu اlmiskiina miskiinkana waa quudi jiray fahal daaka camalkaasu ma yahay naaficu mid wax u tara waa u dhintaye camalkaas wax ma u tara qaala nabig wuxu uhi laa yanfacu waxba u tarinma maxaa yeele aasaaskiya maqan guri aan aasaas la dhigin shuba la saara waa waxaan jirin aduu ku dhiba aduu kugu dulduma ma jeedid laa yanfacu ma anfacayo camalkaasu hu ina judcaan sababtu maxay tahay inahu ina judcaan lam yaqul ma dhihin yowman hal maalin rabi kfir lii khadii'ati yowma diin ilahay una cudur daara rabi kfir lii ilaahayow ii dhaaf khadii'atii dembigayga yowmadiini maalinta lays abaalmarina adoonku waa inuu ducadan ku celcelsho sujuudda waa inuu kula celceliyo ataxiyaadka gadaalkiisa ku celceliyo adinka iyo aqlinka dhexdiisa ku celceliyo aroortii sagaal saa ku celceliyo intaadan ilaah hortegin a hadda la calacala haddaadan yeelin waxaad calacalayd markaad ilahay hortagto mana hana kuu tarime inahu ina judcaan lam yaqul ma dhihin yowman maalin rabi kfir lii ilaahu ii dhaaf khadiicatii gefkayga iyo dembigayga yowma diin wahaada almacnaa macnahan aladii macnaha naxnu annagu bisadadihi jihadiisa aan ka hadlayno macnaha aan jihadiisa ka hadlayno oo ah war ilaahay wanaag halagula dhaqmo addoommadana wanaag halagula dhaqmo dhaqan wanaag waa labadoo laysku daray mid kaliyahu wax tari ma macnahaas وhada اmacnaa macnahan aladii macnaha naxnu anagu bisadadihi jihadiisa aan ka hadlayno yaqfulu waxaa halmaama canhu macnahan akar اcaalamiin caalamyaalka inta ugu badan inta addoommada ugu badan dhaqan wanaag haddii la yidhaah ma fahmaayaan in ilaahay wanaag lagula dhaqmo ee waxay moodaan addoommada kaliya wanaagka lagula dhaqmo in la leeyahy ma yaqaanin akar اcaalamiin shiku wuxuu uhi fakan badana nasmacu intaan ka maqalno min annaasi dadka man qof yuradidu ku celcelina xadiia addiinu almucaamala waar diinkoo dhanba waa mucaamalo wanaag inaad wanaag kula dhaqanto wanaag inaad ku dhaqanto waar diinoo dhan waa saa intaasuu ku celcelina muxuuna u haystaa wuxuu u haystaa inay tahay addoommada wanaag kula dhaqan kaliya ilaahayna waa uu xumaynaaba waajibaadkiisuu gudanma soo uma jeedid wuxuna xadiidma maaha marka waxa uu deliishanaana ma yaqaan macnihiisana ma yaqaan labadu waa ka qaldan yihin u fiirso fakan badana nasmacu intaan ka maqlayno min annaasi dadka man qof yuradidu ku celcelina xadiia addiin اlmucaamala war diinoo dhan waa dhaqan wanaag wa yufasiruunahu xadiiskaas waxay ku fasirayaan calaa mucaamalati اlkhalqi makhluuqa in wanaag lagula dhaqmo faqad oo kale ilaahay haba la xumeeye addoommada wanaag halagula dhaqmo saasay ku fasirayaan bal samicnaa waxaan maqalna yuu yidhi man gabal yuradidu xadiidka ku celcelinaya walxaal huwa laa yusalli uusan u tukayn lilaahi ilaahi ragcad ma tukado waa taarku salaad markaasuu leeya wanaag dhaqan wanaagaa la rabaa war doommada wanaag halagula dhaqmo war diinku waa dhaqan war diinku waa dhaqan wanaag war wanaag halagu dhaqmo war dhaqan fiican ha layska helo war akhlaaq ha la hagaajiyo ilaahi weynaa oo abuurayna uma sujuudayo xataa hal mar uma sujuudayo bal fiiri qofkaas bal samicnaa waan maqalnay man gabal yuradiduhu ku celcelina xadiidkaas walxaalu ku celcelina huwa isagu laa yusalli uusan u tukayn lilaahi alle ragcatan walow saxa hadduu ansixi lahaa maba ansixinoo xadiid maahane hadduu xadiis ahaa lahaa walow saxa hadduu ansixi lahaa haada alxadiiu lakaana xadiidkan wuxuu noqo lahaa daalan mid tusaa calaa maa macnihii dakaro uu soo sheegay ibnu rajab aanifan mar dhoweed casharkii hore wey waa macnihii ahaa waxa weeyaan ilaahna wanaag kula dhaqan addoommadana wanaag kula dhaqan diintuna waa intaas taasuu noqo laha hadduu xadiis jira noqo laha laa calaa mucaamalati alkhalqi oo dhahaya war mucaamalada ha la hagaajiyo ayagoo ilaahii weynaa xumaan kula dhaqmay fa haaulaa'i kuwaas aladiina kuwa yastadiluuna deliishana bihi xadiidka yajmacuuna waxay isku darayaan bayna suu'i اlfahmi faham xumo iyo wa suuء اlistidlaal daliil xumo laba musiibay isku darsadeen xadiis been abuura waa deliishanayaan macno baailana waa u deliishanayaan oo ilaahay weynaa subxaanaه wa tacala inaan xaqiisa la ilaalin laakiin xaqa addoommada la ilaaliyo keliyay ka hadlaayaan so uma jeedi waxay deliishanayaan xadiisba maaha faaulay kuwaan aladiina kuwa ystadiluuna deliishana bihi xadiidkaas yajmacuuna waxay isku darayaan bayna suuءi اlfahmi fahm xumo iyo wa suuء اlistidlaali daliil xumo amaa suuء lfahmiga faqad madaa waa tegey maa fiihi waxa ku sugan fahm xumadu maxay tahay fahm xumadu waxay tahay waa macnaan hadda soo marnay oo ah in la yidhaha addoommada wanaag ha lagula dhaqmo ilaahayna yaan wanaag lagula dhaqmo faham ka liitaa ma jiro o wa amaa suulistidlaale xagga deliil xumada falina hada alxadiia xadiidkan laysa min kalaami nabiy nabiga hadalkiisa ka mid maaha sala allahu calah wasalam bal laa asla lahu wax asala ma wax aasaasa ma leh xadiiskan fii dawaawiini sunna sunnada kutubteeda kuma sugna xadiisku kutubta diiwaanadooda oo bukhaari muslim iyo kayrkood hal kitaab kuma sugna ee kutubta sunada nabiga lagu qoro lagu diiwaaniyey undur fiiri asilsilaة ضaciifa lilcalaamaةi اalbani raximah الlah juska شhanaad safxada koob iyo tobnaad wayuqni waxaa ka filan wayuqni canhu waxaa xadiidkan ka deeqaya hayruhu isaga kayrkiis kamaa mara sidiina soo maray aayaadka qur-aan axaadiista saxiixa kuwaasaa nagu filan oo sheegaya dhaqan wanaag inuu yahay ilaah wanaag kula dhaqan addoommada wanaag kula dhaqan adiga dhama wanaag ku sugnaw wasal allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina moxamed